alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala aali muxamed w salama tasliima kasiira qaala almusanif raximah llah faslun yustaxabu likuli qaari'in fi salaati kaana aw fii hayriha yustaxabu likulli qaari'in waxaa loo jeclaystaa ama loo sunneeyaa mid kastoo akhrinaya qur'aan fi salaati kaana salaad ha ku sugnaado aw fii hayriha ama salaad yaanu ku sugnaanbe idaa faraqa min alfaatixati markuu faatixada ka faaruqo ou faatixada dhammeeyo waxa loo sunneeyaa inuu yidhaahdo an yaquula inuu yidhaahdaa loo sunneeyaa aamiin aamiin inuu yidhaahdo ayaa loo sunneeyaa yacni mar kastoo faatixa la akhriyo faatixada la dhammeeyo salaadha lagu jiro ama yaa lagu jirina waxa sunnaha in la yidhahdaa aamiin walaxaadiisu saxiixatu fii dalika kasiiratun mashhuura axaadiista saxiixa ahe fii dalika xaalay ku sugan tahay ka aynu soo sheegnay oo aamiinta ay ku sugan tahay kahiiratun mashhuura waa fara badan tahay waana caan waqad qaddamnaa fi lfasli qablahu annahu yustaxabu an yafsila bayna aakhiri alfaatixati wa bayna aamiina bisaktatin latiifa waxaan ku soo hormarinay fasalka kan ka horreeyey waa kii hadda aynu dhammaynay aynu soo dhaafnay annahu yustaxabbu sha'niya in la jeclaysanayo oo la sunnaynayo an yafsila inuu kala sooco oo kala gooyo bayna aakhiri alfaatixati faatixada aakhirkeeda iyo dhammaadkeeda wa bayna aamiin iyo aamiin dhexdeeda inuu kala gooyo oo ku kala gooyo bisaktatin latiifa aamus yar sidaas yada abaa la sunneeya qadar yar buu aamusaya oo markuu yidhahdo waladaalliin aamiin in yar buu aamusayaa marka nuunkii waa inuu reebaa wala waladaalliin ku jiray dabeed ku waqfiyaa qadar yar waa qadra tanafus dabeedna aamiin yidhahdaa wa macnaahu aamiin macnaheedu allaahumma istajib allaahumma ilaahayow istajib aqbal waxay aamiin la macno tahay ilaahu ducada aqbal ilaahu ajiib ducadaasoo aqbal wa qiila waxaa kaloo la yidhi kadaalika falyakun saasoo kale ha noqdo oo ha ahaado saa la soo sheegay ha noqdo ha xasilo wa qiila waxaa la ifcal samee bay la macno tahay wa qiila waxa le macnaahu macnihiisu wuxuu yahay oo aamiin macnihiisu yahay laa yaqdiru calaa haada axadun siwaak sidaa ma awoodo cid adiga kaa soo hadhay aduun baa ilaahu awooda dee in la yidhaahdo ilaahu aduun baa awoodana xagga macnahay duca ka tahay wa qiila waxaa la yidhi macnaahu hudu waxay u noqonaysaa aamiine aamiin macnaheedu laa tukhayib rajaa'ana ilaahu ha hoojin rajadayada saannu rajaynayno ha nagu gacmo madow hana diri ee hmm. waxaannu kaa tuugayna kaa baryaynana sii wa qiila waxaa la yidhi macnaahu aamin macnaheedu allaahumma ilaahayow aaminna bikhayr yacni nagu nabadgeli khayr wa qiila waxaa la yidhi huwa taabacu llaahi tacaala calaa cibaadih waa shaabaddii ilaahay oo addoommadiisa ku shaabadeeyey oo yadfacu bihi canhum alaafaat uu kaga celinayo kaga daafacayo balaayooyinka yacni balaayooyinku ilaahay kaga celinaya wa qiila waxaa la yidhi hiya darajatun fi ljanna wa qiila waxaa la yidhi hiya aamiintu darajatun fi ljannati waa derajo jannada ku sugan derajadaa jannada ku suganoo yastaxiquhaa qaa'iluhaa uu mutaysanayo ka aamiin yidhaahdaa aamiin ruuxa yidhaahdaa ayaa derajadaa mutaysanaya wa qiila waxaa la yidhi huwa smun min asmaa'i illaahi tacaala waa magac magacyada ilaahay ka ah sidaana bacdi baa yidhi wa ankara almuxaqiquuna culammada muxaqiqiintaee taxqiiqa u saaxiibka ahi way diideen waljamaahiiru iyo culammada badankooduba haadaa kan waa diideenoo magac ilaahay oo magacyada ilaahay ka mida bay aamiin tahay ta noocaasi markaa sax maa oo bacdi baa waxay leeyihiin aamiin waa magac ilaahay magaca ilaahayna amiin baa ah hamsada kalee la geliyey na waxay noqonaysaa xarfu bay noqonaysaa marka waxay ka dhigantahay yaa amiin marka waxa weeye waxay la mid tahay ya allah ilaahyow laakiin qowlkaasi waa daciifo deliil looma hayo magac ilaahay inay tahay culammaduna waxay qabaan asmaau ullaahi tacaala tawqiifiya magacyada ilaahay waa tawqiifi nas waa in loo hayaa shayga ilaahay lagu magacaabayo magacaasi inuu ilaahay u sugnaaday waa in ama aayad qur'aana loo hayaa ama in xadiis nebi loo hayaa asmaa'ullaahi alxusnaa aayaadkiiyo axaadiistaa laga qaataa magacaanu ilaahay isku magacaabin loogama magac dhigo ilaahay khalqiga kuma odhan aniga magacyo ii sameeya laakiin magacyadu rabbay u sugnaadeen magacyadii rabbi u sugnaaday in lagu magacaabo isaga lagu baryo ayuu inoo sharciyey walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha wadiifada khalqigu waa maxay waa asmaada ilaahay ku baryaan laakiin magacyo inay iska sameeyaan ma aha walilaahi alasmaa'u lxusnaa ilaahay waxaa u sugnaaday magacyadii wanaagga badnaa marka magacyada wanaagga badani waa magacyo u isku magacaabo as'aluka bikulli ismin huwa laka samayta bihi nafsak yacni magac kastaoo magacyada ilaahay ka mid a waxaa ku rumoobaysa samayta bihi nafsak magacaanu ilaahay isku magacaabin oo khalqigu u yeeleen oo rabbi ku magacaabeen magac u noqon maayo magacyada u laa'iqee u habboon ilaahay isagaa isku magacaaba qur'aankiiyo xadiiskaa laga qaataa deliil qur'aankiiyo xadiiska ka mid oo sheegayaa ma jiro magacyada ilaahay inuu aamin ka mid yahay saas aawadee culammada muxaqiqiintu taas waa diideen oo waxay yidhahdeen waa halad saxna maaha wa qiila waxaa la huwa smun cibraaniyun mucarab magacana carabiba maahee waa magac cibraani ah afkii yuhuudda ayuu isimkani ku sugnaa aamiin oo luqadii habrooga yacni cibriga ayuu ku sugnaa waa magac cibri ah oo waa mucarabo waa la carabiyey yacni asalkiisa marka hore cibri ahaa markii dambena mucarab baa laga dhigo wuu caraboobay laakiin taa lafteedu daliil ma leh wa qaala abuu bakrin waraaqu sheikha abubakr alwaraaq la yidhaahdaa wuxuu yidhi hiya quwatu liducaa'i waistinzaali araxma waxay xoog u tahay aamiintu ducaday xoog u tahay iyo taageero quwatun waa xoog xooggaasoo liducaa'i ducada u sugnaatay waistinzaali araxmati raxmada soo dejinteeda in la dalbayana u sugnaatay oo kaannahu in la leeyahay raxmaddu ha soo degto oo ilaahay laga baryaayo inay soo degto wa qiila waxaa layihi hayru daalika sidaasi aan hayna waa layihi mala toban qowl buu sheegay casharata aqwaal haddayna ka badnayn laakiin qowlka ugu saxani waxay tahay culammaduna ay ugu fadilaan qowlka sheikhu ugu hormariyey sheikha laftiisuna waa kuu tilmaamay qowlkaasi inuu yahay mukhtaarka qowlka la doortay oo laba shay buu kuugu tilmaamo kuugu ishaaray labadaa shay waa maxay mid waa taqdiimka uu hormariyey midna waa gooynta uu jasmiyey oo uu gooyey siiqooyinka kale oo dhan markuu sheegayo tafaasiirta kale siiqatu tamriid buu ku sheegay waqiila waqiila waqiila to hore qiila ma odhan ee muxuu yidhi wa macnaahu allaahumma istajib ya macnihiisu wuxuu yahay ilahu aqbal taa waa jazmiyey waana hormariyey laakiin tii kale wuxuu ka dhigay qiilal buu ka dhigay qiilana maxay tahay siiqatu tamriidoo waa siiqo cudurayna waxay tilmaantaa shay aan la hubin marka nooc tadciifaa ku jira aqwaasha kale bacdi ka midoo ku yaro dhowaan kara taana waa jiraan oo ifcal iyo laa yaqdiru calaa haada axadun siwaaka iyo kadalika falyakun iyo laa tukhayib rajaa'ana iyo waxay ku dhowaan kartaa allahuma istajib marka qowlka saxiixu waa qowlka ugu horreeye wey waxay culammadu yidhaahdaan aamiin marka la yidhaahdo maadaama ay tahay ilaahay ou aqbal waxay ka dhigan tahay duco qad ujiibat dacwatukuma nebi muuse iyo nebi haaruun markuu ilaahay ku yidhi ducadiinni labadiinna aa ku ducaysateen waa la aqbalay qur'aanka waxaa laynoogu sheegay inuu nebi muuse duceeyey rabbana tmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim marka waxa duceeyey muuse haddana labadooduba inay duceeyeenoo ducadoodii la aqbaluu ilaahay sheegay culammadu waxay yidhaahdeen muuse markuu ku duceeyey rabbana tmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yaraw alcadaaba alaliim sida haaruunna u duceeyey waxay ahayd aamiin buu yidhi ilaahu aqbal ilaahu ajiib marka laba ducay noqotay laba duco ayay noqotay sidaasaa loo yidhi labadiinni duco waa la aqbala halkaa waxaan baraarujinayaa khatiibku jumcada markuu khudbadaynayo khudbadda jumcada aamusaa laynagu yidhi oo oh, ha hadlina ruuxa hadlaana jumco ma leh fadiiladii jumcadoo dhammaystiran heli maayo faralku waa ka dhacayaa oo lama odhanayo qallee la odhan maayo laakiin fadiiladii iyo sawaabkii jumcada waa seegayaa culammada qaarkoodna waxay leeyihiin jumco kaamila ma leh culammada qaarna waxaabay leeyihiin waxay u noqonaysaa yacni duhur ayuu markaa yeelanaya duhur ayaa la siinaya cala kulli xaal fadiiladii jumcadoo dhammaystiran ma helaayo jumhuurkuna waxay yidhahaan jumco kaamilaanu lahayn xadiis marfuucana waxaa lagu soo wariyey kaanat lahu duhran duhur bay u noqotaa marka calaa kulli xaal faralku waa ka dhacaya oo qalleel la odhan maayo laakiin fadiiladii waa waayayaa oo fadli dhammaystiran ma helaayo hadalkaa loo diiday khatiibku markuu khudbadaynayo weli khudbaddii baa socotoo ducadu khudbadday ka mid tahay marka nebigu ducaynayo saxaabadu may odhan jirin aamiin markuu khudbadda jumcada ku ducaynayo haddaanu roobdoon ku ducayn aamiin may odhan jirin gacmahana sare umay taagi jirin nebiguna gacmaha sare uma taagi jirin khudbadda jumcada markuu ku ducaynayo inuu roobdoon ku duceeyo mooyaane labada mid walibana axaadiistay ku soo aroortay laakiin jumcada isagoo ku sugan hadduu roobdoon ku duceeyo labada gacmood buu sare u taagi jiray saxaabaduna gacmahay sare u taagi jireen iyaguna aamiin bay markaa odhan jireen waxaa laga qaadanayaa xadiiska bukhaariga saxiixa ku sugan ya oo markii ninkii reer miyiga soo galay iyadoo nebigu khudbadaynayo u yidhi yaa rasuul allah xoolihii halaagsame ilaahay roob nooga bari nebigu gacmuhu sare u taagay markaasuu allaahumma akisnaa allaahumma akisnaa allaahumma akisnaa lafdi kalena waxaa loo soo wariyey allahumma asqinaa allahumma asqinaa allahumma asqinaa saddex goor farafaca annaasu aydiyahum yadcuun dadkuna gacmahooday sare u taageen iyagoo iyaguna ducaynaya ducaynaya maxaa loo jeedaa yu'amminuun aamiinsanayoo aamiin leh taasi waa maxay waa istisqaa roobdoon hadduu ku duceeyo haddaanu roobdoon ku ducaynin gacmahana lama taagayo aamiinna la odhan maayo oo nebiguba gacmaha sare uma taagi jirin khudbadda jumcada hadda khudbadda jumcadayn gaar uga waramayno saas aawadee xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey markii ninkii amiirka ahaa gacmaha sare u taagay isagaan roobdoonba ku ducaynayn saxaabigii muxuu yidhi qabbaxa allaahu haatayn lyadayn fii saxiixi muslim weeye ilaahay ha xumeeyo labadaa gacmood wuu habaaray muxuu saxaabigu u habaarayaa ninka amiirka ah ee madaxda ah ninkii madaxdaabaa khudbadaynaya sunnada uu khilaafay ayuu ku habaaraya nebigaan la tukan jiray buu yidhi oo kama kordhin jirin farta inuu taago labada gacmood ma taagi jirin markuu khudbadaynayo xadiiska kale kama hor imanayso waxaa loodhanayaa taasi roobdoon bay ku saabsan tahay tanna ducada kalea looga jeedaa midba xaal bay ku saabsan tahay labada mas'alo ha isdhex gelin saas aawadeed culammadu waxay yidhaahdeen xaalkaa khatiibku khudbadaynayo aamiin in la yidhaahdaa waa haddaan roobdoon looga jeedin roobdoon aanu ku ducaynayne waa makruuh bay yidhahdeen culamada qaar qaarna waa bidca yidhahdeen aamuskaagii lagu yidhi aamusnow inta khatiibka jumcada khudbadaynayo aamuskaagaa laazim waxba aamiin ha odhan inuu roobdoon ku duceeye mooyaane intii kale dhegahaagu furoo dhegayso afkaagana hayso qaala imaamu nawowiy raximahullah wa fii aamiina lugaatun erayga aamiin waxaa ku sugan luqooyin kala duwan baa ku sugan qaala alculamaa'u waxay yidhaahdeen culammadu afsaxuhaa aamiina bilmaddi wa takhfiifi almiim waxaa ugu fasaaxo badan aamiin in la yidhaahdo oo la mado mad yar oo aan dheerayn waa madkii dabiicigaha baa loo jeeda wa takhfiifi ilmiimi miimkana la khafiifiyo oo aan la shadin waxaa la odhanayaa aamiin waathaaniyatu luqada labaad bilqasri waxay ku sugan tahay gaabin alifka la gaabiyo bimacnaa medka la gaabiyaan la jiidin oo amiin la akhriyo amiin aa aan la odhan ee amiin la yidhahdo wa haataani luqataani mashhuurataan labadani waa laba luqo oo labaduba caan ah waathaalisatu luqada saddexaad aamiin bilimaala maca almaddi aamiin in la yidhahdo aamiin yacnii la yaro leexiyo ee oo aa aan la odhan ee waxa weeye imaalo lagu sameeyo la yaro qalloociyo wax fatxa iyo kasra u dhexeeya bimacnaa fatxadiibaa waxaa loo jiidayaa oo loo leexinaya xagga kasrada ayaa loo leexinaya marka aadii soomaalidoo kale ahayd saasoo kalea loo akhrinaya ilaa a iyo ii waxa u dhexeeya ee eedaasi waa imaaladii aamiin biliimaalati maca almaddi imaalo markaa xaalay ku sugan tahay oo la leexinaayo imaalo waa la yidhaahdaa idjaacna waa la yidhahdaa maca almaddi madna weheliyo xakaaha alwaaxidiyu can xamsata waalkisaa'iy waxaa ka xikaayooday oo sheegay waaxidi shiikha la yidhaahdo ayaa wuxuu ka sheegay labada qaari ee xamse iyo kisaa'i la yidhaahdo quraa'u sabcaha ka mid a waraabicatu luqada afraad bitashdiidi almiimi maca almaddi waxay ku sugan tahay miimka in la shaday ku sugan tahay macaalmaddi madla jirkiisa oo la yidhaahdo aamiin la yidhaahdo yacni la mado yacni miimkana la shado xakaha alwaaxidiyu can ilxasani waaxidi ayaa wuxuu ka sheegay xasan ayuu ka sheegay xasanulbasri waalxusayn ibni fadl iyo xusayn oo ina fadli ah buu ka sheegay qaala wa taxqiiqu dalika maa ruwiya can jacfarin alsaadiqi radia allaahu canhu annahu qaal xaqiijinta taa la xaqiijinayaana waxay ahaatay kii la soo wariyey bay ku sugnaatay jacfar isaadiq laga soo wariyey jacfarin isaadiq waa jacfar ibnu moxamed ibnu caliy ibnu xusayn ibnu caliy ibni abi aalib jacfar isaadiq maxamed albaaqir ayaa dhalay maxamed albaaqirna waa ina markaa cali zayn alcaabidiin oo cali ibnu xusayn baa dhalay caliy ibnu xusaynna waxaa dhalay xusayn ibnu caliy xusayn ibnu caliyna waa cali ibnu abi aalib baa dhalay xusayn ibnu cali waa wiilkii caliyu bnu abi taalib faatima binti rasuul baana u hooya ah xusayn marka jacfarin asaadiq kan laga soo wariyey weeye siiqatu tamriid buu ku sheegay radia allaahu canhu ilaa raalliha ka noqdee annahu qaala inuu yidhi macnaahu aamiin marka la yidhaahdo miimka la shado macnihiisu wuxuu yahay qaasidiina naxwak waxaanu u qasdaynaa xaggaaga ilaahow xaggaagaan u soo jeednaa wa anta akramu min an tukhayiba qaasida adiguna waad ka sharaf badan tahay inaad hoojiso mid xaggaaga u soo qasday oo u soo jeestay inaad hoojiso uu guul darraysto oo mid guul daran aad ka yeesho waad ka sharaf badan tahay haadaa kalaamulwaaxidiyi kaasi wuxuu yahay hadalkii waaxidi wa haadihi araabicatu taa afraad waa luqada afraad oo miimka shadaysa ee jiddan aad iyo aad bay ghariiba u tahay waa mid ghariibah ayay tahay oo aan loo baran oo lala yaabayo waqad caddaha akharu ahli allugati fii laxni alcawaami waxay ku tiriyeen ahlu badankooduna laxniga dadka caamadii ay laxniyaan oo laxniyada ka dhaca caamada noocaasay ku tiriyeen wa qaala jamaacatun min asxaabina waxay yidhaahdeen koox asxaabtayada shaaficiye ka midii man qaalaha fi asalaati batalat salaatu kii yidhaahda aamiin yidhaahdo miimka shadaa batalat salaatuhu salaaddiisu waa buraysaa wuxuu sheekhu tilmaamayaa luqaadka ku sugan aamiin mar hore mala waxaan filayaa sharax dersi inaynu si istitraada isaga gallay laakiin mawdican buu sheikhu kaga hadlayey mas'aladana ku balballaadhiyey waxaanu tilmaamay erayga aamiin afar luqa inay ku sugan tahay laba ayaa caan ah mid baa se sii fasiixnimo badan labada caankii waxay yihiin in la yidhaahdo aamiin oo in yar la mado medka dabiiciga xaddulmaddi dabiici iyo in la qasriyo la yidhaahdo amiin oo aan la jiidinoo aa odhan ee amiin la yidhaahdo labadaa weji waa caan inkastoo culammada qaarkood luqatulqasriga ay inkireen laakiin ashcaaraha qaarkood baa lagu soo naqliyey luqada qasrigana oo labada mid walba culammadu waxay u keeneen shawaahid bay u keeneen shawaahid ayay u keeneen shawaahiddaasina waa shawaahid qadiima aamiina aamiina laa ardaa biwaaxidatin xataa uballigaha alfayni aamiina yacni waxaa weeye waa shaahid markaa qadiim ah oo horreeyey oo culammada mufasiriinta qaarkood ay ku soo aroorinayaan fii kutubi tafaasiir culammada luqada qaarkoodna ay keenayaan sida saxaaxa jawhari iyo kayrkiiba ay keenayaan tafaasiirtana muxararulwajiiska ibnu catiya iyo waxa weeye tafsiirka qurtubi iyo tafaasiir kaleba waa qorayaan laakiin casrigan xoogaa waa la yaro beddelay qaar baa ku tafannunay markaasaa waxay yidhaahdeen aamiina aamiina la ardaa biwaaxidatin xataa uballigaha malyuuna aamiina alfayni iyo malyuunana wasni ahaan waa isla eg tahay qaar yidhi malyuunayni waa jiraan laakiin waxa weye wasnigii ma waafaqayso malyuuna aamiina ayaa markaa qaarkood marka ay dhigeen halkii alfayni ayay ku beddeleen xataa uballiqaha alfayni aamiina marka luqada madka saas yadaa buu markaa u jiraa waana ta ugu fasaaxada badanoo sheikhu waa ugu horraysiyey waxaanu idhi afsaxuhaa aamiina bilmaddi wa takhfiifi ilmiim luqada qasrigana yadana shawaahid bay culammadu u keeneen markaa labaduba waa jiraan labaduba waa haabit tan kale oo ku saabsan imaalada la imaalaynayo tii madkuunbay ka mid tahay oo in yar baa markaa la yaro leexiyey waxaana laga sheegay culammada markaa quraada qaarkood inay wejiga imaalada ay banneeyeen ayaa markaa la sheegay waana sida waaxidi ka sheegay xamse iyo kisaa'i uu ka sheegay luqada ugu qariibsani waa ta afraadoo waa in miimka la shado miimka marka la shado macnaheedu waxay noqonaysaa qaasidiin ay la macno tahay walaa aammiina albayta alxaraam yacni waxa weeye qaasidiina ayaa loo jeedaa marka qaasidiina mawdican ma waafaqaysay yidhahdaan culammadu laakiin jacfarun isaadiq baa wuxuu doonay inuu weji u raadiyo oo wuxuu yidhi ilaahayow xaggaagaan u qasdaynaa wa anta akramu min an tukhayiba qaasida macna ahaan saasaa looga jeedaa buuhi laakiin naqliga ma waafaqayso axaadiista ku soo aroortay ta'miinka ama aamiinta ku soo aroortay wejiga shadkaa ugumay soo aroorin marka waxay noqonaysaa iyadoo mawdicii aan waafaqsanayn iyo iyadoo sunnadii aan waafaqaynin oo axaadiistii khilaafsan ayaa markaa ku sugan saas aawadeed ayay culammada qaarkood yacni yidhaahdeen ama in badanoo ahlu luqaha ka midi waaba laxni wa laha an tucadda daalik in laxni lagu tiriyana dee waa munaasib bay ku tahay laxni in lagu tiriyo ilaa siday ku soo aroortay khilaafsan tahay macnihii looga jeedayna waa ka duwanta jamaaca asxaabta shaaficiyada ka midii waxaabay yidhahdeen ruuxa salaadda gudaheeda ku yidhaahdaa aamiin oo miimka shadaa salaaddu waa buraysaa salaaddu waa buraysaa oo waxay noqonaysaa inuu salaadda dhexdeedii ku hadlay bay noqonaysaa laakiin culammada shaaficiyada qaarkood arrinka noocaasa waxay geliyeen tafsiil bay geliyeen waxaana ka mida culammada tafsiilka gelisay ibnu xajar alhaytami ayaa ka mida saaxibu tuxfa oo waxa uu yidhi hadduu ula yimaado wejigaa shadka ah oo aamiina uu yidhaahdo hadduu muraadkiisu yahay sidaa jacfarun isaadiq la yidhi waa ku fasiray oo muraadkiisuu yahay qaasidiina naxwaka wa anta akramu min an tukhayiba qaasida muraadkiisu hadduu sidaa yahay ruuxa odhanaya salaaddiisu buri mayso waxaynay u buraynin macno ducay koobsanaysaa oo duco sariixa yaynay noqone laakiin waxay tadammunaysaa oo koobsanaysaa macno duco maadaama macno duco ay koobsanayso maqsuudkii salaadda looga jeeday waa waafaqaysaa oo kama hor imanayso kalaamunaas noqon mayso hadduu mujarad qaasidiina keliya uu jeedo oo aan marka muraadkiisu aynay ahayn wa anta akramu min an tukhayiba qaasidan ee qaasidiina keliyunbaa muraadkiisu ahaa intaas oo go'an saasunbuu itlaaqay qaasidiina keliyu u jeedi xaalka caynkaasana salaaddu waa buraysaa xaalkaas salaaddu waa buraysaayo qaasidiina keliya in layska yidhaahdo waxay noqonaysaa mid maqsuudkii salaadda ka hor imanayso kalaamunaaskii bay gelaysaa inna haadihi asalaata laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas waxaa la mid a ah haddaanu waxbaba uga jeedin la yska yidhaahdo markaana sida daahirkaa waa inay burtaa sidaa waxaa odhanaya ibnu xajar alhaytami tuxfaha ayuu ku odhanaya ha yeeshee shaaficiyada qaarkood waxay yidhahdeen xaaladda itlaaq iyo xaaladda kale waa in la kala qaadaa marka qaasidiina keliya uu jeeday xaalka caynkaasa waa inay burtaa laakiin markaanu waxba uga jeedina iska yidhi oo erayga iska itlaaqay xaalka caynkaasa waxay noqonaysaa inaani burin yacni bacdi marka muta'akhiriinta ka mida ayaa saas yadaa maray calaa kulli xaal taas yadaa waa in layska jaraa in markaa miimka la shado oo aamiina la yidhaahdo aad iyo aad waa in laysaga ilaaliya oo laysaga jaraa qaala ahlulugati xaquha fi alcarabiyati alwaqfu liannaha bimansilati alaswaat ahluluquhu waxay yidhaahdeen xaqeeda carabiyada gudaheeda xaaluu ku sugan yahay waa waqfi laysku taagayo oo la reebaayo oo nuunka ugu dambeeya waxaa laga yeelayaa mid saakin oo reebban baa laga yeelaya liannaha bimanzilati alaswaat waxay la mid tahay meeshii codadkay taagan tahay codkana waxa laga dhigaa yacnii mid markaa mabniya baa laga dhigaa oo codkii marka la yidhahda qaaq waxaa laga xikaayoonayaa cod tukihii baa wuxuu yidhi qaaq waa la reebayaayoo qaafku wuxuu noqonayaa saakin saakin buu noqonayaa qaaqun iyo qaaq eh, yacni markaa lama odhanayo marka waxa weeye sida aswaadda loo reebaayo qaaq loo odhanaayo saasoo kalea saakin looga dhigaya xaqeedu waa caynkaasoo aamiin in la yidhaahdo aamiin oo aamiina aan la odhan marka la ysku taagayo waa in saa loo reebaa marka xaquhaa fi lcarabiyati lwaqfu xaqay carabiyada ku leedahay waa in la ysku taago bimacnaa waxa weye la reebu hadda u sii jeedaa oo gaarkeeday u taagan tahay li'annaha bimansilati alaswaati cododka ayay markaa la mansilo tahay fa idaa wasalahaa markuu wasliyo oo u xidhiidhiyo aanu isku taagin fataxa nuuna nuunka waa fatxinayaa oo waa kordhigayaa liiltiqaa'i saakinayni wuxuu markaa nuunka u fatxinayaa oo u kordhigayaa laba xaraf oo reebbani kulankay kulmeen daraaddeed kamaa futixad sida loo fatxiyey oo kalea loo fatxinayaa fii ayna wa kayfa ayna iyo kayfa sida markaa loo fadxiyey oo ya'da ka horraysaa nuunka ka horraysa ama fa'da ka horraysaa waa reebban tahay marka yadii lama reebin ayna antum ayna zaydun ayna waxaa markaa la samaynayaa in nuunkii la kor dhigo kayfa takfuruuna billaahi kayfa takfuruun kayf lama odhan iyadoo la waslinayo ee kayfa ayaa la yidhi walam tuksar lama kasrin iltiqaw saakinayn markay dhacdo asal waxa u ah xarakatu takhalluska kasrada u ah in saakinaan iltaqa yaksir maa sabaq wa in yakun liinan faxadfuhu istaxaq laba saakin hadday kulmaan in saakinaan iltaqa yaksir maa sabaq faksir haddaad tidhaahdo baydkaa jabaya in saakinaan iltaqa yaksir maa sabaq marka fa'dii hadda shicir ahaan waa dhacday iyadoo maqaamkeeda ahayd in fa' la keeno waxaa loo nisbeeyaa beydka ibnu maalik bay culammada nuxaadee dambe u nisbeeyaan walow kutubtiisa yaynaan ka helin be qaarkood waxay u tiiriyeen inuu kaafiyada ku yaallo laakiin kaafiyada matbuuca kuma yaallo haddaanu ka dhicin oo nusakha matbuuca aanu ka dhicin miduu ku yaalla maaha insaakin an yaksir maa sabaq marka kasratu takhallus alaslu fi takhallusi alkasray yidhahdaan culamadu asal waxa u ah yacnii takhalluska lagaga baxaayo iltiqaa'u saakinaynku inuu yahay xarakada lagaga baxa kasre inuu yaha u aslaa kasre inuu yahay ayaa u aslaa wa in yakun liinan faxadfahu istaxaq hadduu markaa xarfuliinuu yahayna goynta la goynaayo oo meeshaba laga saarayo laga tuurayo ayuu mutaystay oo waxaa la odhanayaa isagaa sahlan oo fudud maadaamuu isagu fudud yahay isaga waa in markaa la gooyaa oo la xadfaayoo la jaraa yani meesha laga saaraa marka kasratu takhalluskii asalkii takhallusku kasradu ahaa maxaa loo kasrin waayey waxaa loo kasrin waaye lisiqali lkasrati bacda alyaa kasradu culayskay culus tahay daraaddeed ya' dabadeed oo culammada qaarkood waxay yidhaahdaan kasrada lafteeda waxay tahay ya' yar ama waxay tahay waa aslulyaa waa yaada asalkeedii waayo kasra haddii la jiido waxaa imanaysa yaabaa imanaysa ya' ayaa imanaysa marka maadaamay sidaas tahay ama asal ya'da ha u ahaato ama iyadu faraca ka ahaato ya'da oo ya' yar ha ahaato tay doontaba ha noqotee xoogaa nudqigeeda cusraa ku jira ta kale ayaa fudud waxaa loo fadxiyey likhifatiha fudaydka ay fududdaha loo fadxiyey marka kasrada laguu sheegay waa asalkii iyo haalibkii laakiin wakhtiyada qaarkood waxa dhacda iltiqaa'u saakinaynka ee lagaga baxo dammo wakhtiyada qaarna lagaga baxo fatxo iminka min oo xaraf jar ah waa reebban yahay waa mabniyun cala asukuun xaraf kaloo reebani hadduu ka daba dhaco marna waa la kordhigaa marna waa la hoos dhigaa marka min xarafka reebane ka daba dhacay hadduu al noqdo laamkii al ku jiray hadduu noqdo sida fasiixa ahi waa in markaa la fatxiyo haddaanu al ahaynna waa la hoos dhigaa min min almadiinati min almadrasati min ilmadrasati in la yidhaahdaa carabta qaar waa ku hadleen laakiin fasiixi caanka ah aha maaha ee sida afsax ahi waa in min almadrasati la yidhaahdo ji'tu min albeyti ila almadrasati minal baa la odhanaya haddii laakiin waxa weeye shayga saakinka ahi aanu ahayn laamka reebban ee al ku jira haddaanu ahayn waa la hoos dhigaa asalkii baa lagu wadaa marka kayfa iyo ayna ayni lama odhan kayfina lama odhan labada midnaba markaa lama odhan waayo ya reebban baa ka horraysa marka kasro ayaa culus ya-daa reebban dabadeed tanna waa sidiioo kale oo aamiina saasaa loo kordhigayaa haddii la wasliyo laakiin haddii kale waa la reebayaa iltiqaa'u saakinaynkuna asal ahaan waxay culammadu yidhaahdeen ma bannaano suwar baa haddaba laga istisnoodaa oo laga reebaa oo iltiqaa'u saakinaynku ay noqotaa mid jaa'is ah suwarka laga reebo waxaa ka mid a waa haddii xaraf med uu ka daba dhaco shad uu ka daba dhaco sida waladaalliin xaalka noocaasoo kale waa jaa'is oo waladaalliin laamkan shadan waa laba laam oo isku markaa shadan bimacnaa laysdhex geliyey kiisa hore waa reebban yahay ka dambana waa xarakaysan yahay ila waa laam laba jibbaaranay marka kii hore maadaamuu reebban yahay laba reebitaan baa kulmayoo alifkii waa reeban yahay laamkii horena waa reebban yahay suuradaasi waa mustasnaa waa laga reebaa xaalka waqfi ee laysku taagayana yadana waa laga reebaa waladaalliin yacnii ya'dii waa reebbanay nuunkiina waxa loo reebay lilwaqfi oo carabtu xaraf xarakaysan iskuma taagto allaahumma ilaa inay rawm sameeyaan mooyaane xaraka dhammaystiran miday isku taagaan carabtu ma aha laakiin rawm wax la yidhaahdo way sameeyaanoo xarakadii ay qaybiyeen oo qayb xarakadii ka mida ku yar jirto sidayna xaraf reebbal waxba uga bilaabin baynay xaraf xarakaysanna isugu taagin ta saddexaad waxay tahay ee laga reebayaa xuruufta marka la tirinaayo sida waxa weeye jiim cayn ghayn yacni waxaa la samaynayaa tacdaadkaa la tirinayo yadana waxa weeye saasaa loo reebaa in kastoo la dhex gelin karo qaybtii markaa waxa waqfiga marka waxay yidhahdaan iltiqaa'u saakinayni calaa hayri xaddihi laa yajuus calaa hayri xaddihi markay leeyihiinna waxay ka reebayaan ashyaada laga istisnoonaayo bay ku saarayaan calaa hayri xaddihi oo waxay odhanayaan waa bixaddihi ashyaadaas ayay odhanayaan fa hada mukhtasaru maa yatacallaqu bilafdi aamiin kani waa kii mukhtasarkiisiyo koobistiisa weeye ku tacalluqaayo ku saabsan lafdiga aamiin ama erayga aamiin waqad basadtu alqawla fiiha bishawaahidi wa siyaadati alaqwaali hadalka laga hadlayaan balballaadhiyey bishawaahidi shawaahid baan ku balbalballaadhiyey bimacnaa daliilada loo deliishanaya shawaahidda shicriga ah iyo wa siyaadati alaqwaal iyo aqwaasha dheeraadka ah oo tafsiirka markaa la fasirayo aqwaal ziyaada ah buu ku keenay fii kitaabi tahdiibi alasmaa'i waalugaat kitaabka uu sheikhu leeyahay alimaamu nawowi oo la yidhaahdo tahdiibu alasmaa'i walluqaat la yidhaahdo halkaasaan aad ugu sii faahfaahiyey buui mm, halkanba waa inoo badiyey qaala alculamaa'u culammadu waxay yidhaahdeen wa yustaxabbu ata'miinu fi asalaati lilimaami waalma'muumi waalmunfarid waxaa loo jeclaystaa bimacnaa loo sunneeyaa aammiinsadka la aaminsanayo salaadda gudaheeda kii imaamka ahaa ee cid tujinaayey iyo walma'muumi kii la tujinaayey iyo walmunfaridi kii keligii ahaa ahaaye keligii tukanayey wayajharu alimaamu waalmunfaridu bilafdi aamiin waa la jahrayaa oo sare ayuu ugu dhawaaqayaa imaamka iyo munfaridkuba erayga aamiin fi salaati aljahriya salaadda jahriga ah ee qiraa'ada sare loo qaadaayo labaduba waa la jahrayaanoo saray u qaadayaan wakhtalafuu culammadu waxay isku khilaafeen fii jahri alma'muum kii ma'muumka ahaa ee imaamka ku dayanayey akhrinta uu aamin akhrinayo oo ku dhawaaqayo miyuu la jahrayaa mise lama jahrayay isku khilaafeen faasaxiixu annahu yajharu waathaani laa yajharu qowlka saxiixi wuxuu yahay waa inuu la jahrayo oo sare ugu dhawaaqayo aamiin wathaani qowlka labaadna laa yajharu lama jahraayo sare uguma dhawaaqaye hoos buu odhanayaa si sir ah waathaalisu qowlka saddexaad yajharu in kaana jamcan kasiiran wa ilaa falaa yajharu waa jahrayaa oo saru u qaadayaa in kaana jamcan kasiiran hadduu jamac fara badan yahay wa ilaa falaa haddii markaa aanu jamcu badnaynna sare u qaadi maayo wa ilaa istisnaagaasi waa muttasil mise waa munqatic a waa kirta waa saa loo sheegay weeye yacnii istisna ma aha suuradu uga eg istisnaaga laakiin istisna ma aha waa in shartiya oo laa ka daba dhacday marka waa murakabatu min ini shariya walaa laadii naafiyada ahayd iyo intii shardiyada ahayd oo kulmay weeye markay kulmeen baa nuun saakina baa laamdaba yaallaa dabeed qaacidadii idqaamkaa lagu fuliyey oo waxay noqotay in markaa laamka lagu idqaamo oo laam shada la akhriyo sida markaa nuunkii reebnaa nudqiga uga dhacay iyo ku dhawaaqa la akhrinayo uga dhacay ayuu qoraalkana looga ridoo looga dhaafay yaa yacni taana waa looga riday markaa suuradu xagga muuqaalkay uga eg tahay ilaadii istisnaa'iyada ahayd laakiin ilaa istisnaa'iya ma aha mid baa laga sheegay inuu markaa yidhi ma munqatic baa mise waa muttasil markaasu waa muttasil munqatica markaasaa la u suuragal tahay markaasuu waxaa tahay muttasilun biljahli munqaticun can ilcilm saa waxaabaad weydiinaysaa in shartiyo laa ka daba dhacday ayaad i marka muttasilun biljahli munqaticun can ilcilmi baa tahay yacni saas weyi qiso noocaasay soo naqliyaan wadaaddadu laakiin qisada waxaad mooddaa in nowcan maa la yaro tatwiiriyey laakiin asalkeeda iyadoo wax yar ka yara beddelan waxa qoraya damaamiiniga ayaa ku qoraya sharaxa muqniga ayuu damaamiini sheikhii la odhan jiray oo ku qoraya suyuudi laftiisu wuxuu ka odhanayaa itqaanka bacdulkibaar baa waxay yidhaahdeen ma mutasil baa mise waa munqaic ilaa tafcaluhu takun fitnatun fi lard yacnii mawaadicda qur'aanka ay kaga soo aroortay ilaa tafcaluuhu iyo ilaa tanfiru iyo ilaa tansuruu bacdulkibaar baa saa yidhi buu durfa ahaan buu u sheegaya xaalka noocaasoo kale wa ilaa falaa ay wain lam yakun ilamru kadalik ama wain lam yakun iljamcu kaiiran haddaanu jamcu ahayn mid fara badan falaa ay falaa yajharu lama jahrayo sare uma qaadayo saddexda qowl qowlka dambe ayaa ugu daciifsan oo jamcu hadduu fara badan yahu sare u qaadayaa haddaanu jamcu badnayn sare u qaadi maayo deliilna ma jiro sheegaya tacliil munaasib oo lagu tacliiliyaana meesha ma yaal maxaa keensaday markuu jamcu badan yahay in la yidhahdo waa la jahrayaa laakiin markuu yar ma'muumiintu waa siraysanayaan in la yidhaahdo ma deliil baa loo hayaa mise tacliil baa loo hayaa laa daa walaa daa labada midna ma jiro daliil sheegaaya in xaalkaa lagu gaaryeelayo jahrigana ma jiro tacliil markaa keensanayaana ma jiro ta jahriga ayay culammadu in badan oo ka midi fadilaan xadiisnimona waa loo soo wariyey oo xadiis markaa sheegaya in raja ay bixi jirtay ayaa jira inkastoo culammada qaarkood xadiiska rajada sheegaya ay daciifinayaan oo ay leeyihiin marka aamiin la odhanaayo yacni waxa weye masjidka ayaa dee sidii wax gariirayoo kale noqon jiray codku weynida u weyn yahay daraaddeed aw isbiirsanayo laakiin riwaayada sidaa ku soo aroortay sheekh albaani isagu silsilatu axaadiisi daciifa waa ku daciifin jiraan filaya agsarka culammadu waxay qabaan jahriga ayay qabaan sheikhuna waa sida uu yidhi waa saxiixa imaamku hadduu la jahrayana ma'muumiintii inay siraysanayaan oo ay ka duwanaanayso waxay u baahan tahay naqli wa yakuunu ta'miinu alma'muumi maca ta'miini alimaami laa qablahu walaa bacdahu waxaa dhici karta culammada odhanaysa ma'muumku ma jahraayo inay qiraa'adiisa ilxaaqinayaan oo ay leeyihiin siduu qiraa'adiisa u siraysanayo ma'muumku waa inuu aamiintana siraystaa laakiin aamiintu waxay u tabac tahay qiraa'ada imaamka layskuma hayo aamiinta qiraa'adiisa tabaca u ah inuu siraysanayo hadduu akhriyo taa la yskuma diidana laakiin aamiinta tabaca u ah qiraa'ada imaamka marka imaamku qiraa'ada la jahraayo attaabicu taabic sida markaa qiraa'ada imaamku jahriga u ahayd tan taabica u ahayd inay jahri noqoto ayaa ansab u ah wa yakuunu ta'miinu alma'muumi maca ta'miini alimaami wuxuu noqonayaa ka ma'muumkaa ee imaamka ku dayanaya aaminsadkiisu maca ta'miini alimaami aaminsadka imaamka ayay wehelinaysaa oo mar la dhacaysaa laa qablahu walaa bacdahu ta'miinka imaamka kamana horaynayso oo kama hormarayso kamana dambaynayso liqowli nabiyi sala allahu alayhi wasalama fi lxadiisi asaxiix waxaana u daliila hadalka nabigu sala allahu alayh wasalam uu ku yidhi xadiiskii saxiixa ahaa ida qaala alimaamu wala adaalliin faquluu aamiin markuu imaamku yidhaahdo waladaalliin uu yidhaahdo faquuluu waxaad tidhaahdaan aamiin aamiin dhaha faman waafaqa ta'miinuhu ta'miina almalaa'ika ku kastuu waafaqo ta'miinuhu aamiinsadkiisa uu aamiin odhanayaa uu waafaqo ta'miina almalaa'ikati aamiinsadka malaa'igtu ay aamiinsanayso aamiin odhanayso ghufira lahu maa taqaddama min dembih waxaa loo dhaafaa maa taqaddama kii hormaray oo min dembihi dembigiisa ka mida ama dembigiisa ahaaday ayaa loo dhaafaa xadiiskuna waa saxiixo bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey min xadiisi abi hurayra wa amaa qowluhu sala allahu alayh wasalam sheikhu wuxuu yidhi hadalkiisa uu nebigu yidhi miyaa sala allahu alayh wasalam fi lxadiisi saxiixi uu ku yidhi idaa ammana alimaamu faamminu idaa ammana alimaamu marka imaamku aammiinsado bimacnaa uu aammiinsa doono faamminuu ta'miinsadoo aammin dhahaa fa macnaahu macnihiisu waxa weeyaan idaa araada ta'miina hadduu aammiinsadka uu aammiinsanayo aammiin odhanayo uu doonaa loo jeedaa sheekhu wuxuu inoo tilmaamayaa raximana allahu wa aamiinta dadka ma'muumiinta ahi oo imaamka ku xidhani ay aamiin odhanayaan waxay la odhanayaan mar imaamkay la odhanayaan kama horraynayaan kamana dambaynayaan in imaamkii laga hormaro ma aha in laga dib marana ma aha ee waa in mar lala yidhaahdaa laa qablahu walaa bacdahu wuxuuna ka daliishaday xadiidka ida qaala alimaamu wala daalliin faquuluu aamiin faquuluu waxaa la geliyey faa faadaasi waxay sheegaysaa tartiib iyo tacqiib bay sheegaysaa dadka qaarkood waa ka hor dhacaan oo iyadoo imaamku aanu dhammayn waladaalliin oo weli nuunka aanu gaadhin bay waxay bilaabayaan inay yidhahdaan aamiin wa hada halaq xadiisku muxuu sheegayaa ida qaala alimaamu waladaalliin marka intaa uu yidhahdo faquuluu taa dabadeed waxaad tidhaahdaan aamiin marka in laga hor dhaco waladaalliin yadaan la dhammaystirin in aamiin lala horrado waa khalad marka laa qablahu ma odhanayo dabadiina ma odhanayo imaamkii kama dambaynayo wuxuu ka daliishaday inaanu imaamkii ka dambaynaynin xadiiska laftiis xadiiska laftiisuu ka daliishaday inaanu ka dambaynayn oo marka imaamku waladaalliin yidhaahdo de wuxuu ka dambaysiinayaa inuu yidhaahdo aamiin waxaa u dhexeeya waa qadra tanafus ayaa u dhexeeya waladaalliin waa isku taagayaa waa innagii hore u soo marray inaanu aamiin la waslinaynin si aan loo moodin inay aamiin faatixada ka mid tahay ama qur'aan tahay waa waaynu ku waqfiyaa sunnaduna maxay sheegaysaa nebigu sala allahu alayh wasalam kaana yuqaticu qiraa'atahu aayatan aayatan qiraa'adiisa wuxuu u googoyn jiray aayad aayad dee waladaalliin waxaa ku dhammaata aayaddii toddobaad istaagga aayadda la ysku taagaye ee la goynayaa waxay keensanaysaa in la ysku taago aamin lalama waslinayo oo lama odhanayo waladaalliina aamiin ilaa haddii la waslin lahaa waa la xarakayn lahaa saa lama odhanayo ee waa in sukuut yar lala yimaadaa oo la ysku taagaa marka taa la ysku taago ayaa markaa uu imaamkii bilaabaya aamiin inuu yidhaahdo maamuumkiina markaasuu la odhanaya wuxuuna nebigu tilmaamay sala allahu alayh wasalam aaminsadka ruuxa iyo aaminsadka malaa'igtu hadday iswaafaqaan in ruuxa dembigiisii hore loo dhaafayo dee imaamka iyo ma'muumka midnaba lama doonaayo in la seejiyo muwaafaqada ta'miinka malaa'igta u waafaqayo ee labaduba inay waafaqaan waa lala rabaa waa lala jecel yahay marka waxaa ka imanaysa inay mar wada yidhaahdaan markay odhanayaanna waa marka waladaalliin uu imaamku yidhaahdo oo in yar uu aamuso ayay markaa labaduba wada odhanayaan aamiin markaas ayaa labaduba ay sidaas odhanayaan haddaba sidaa markuu taqriiriyey oo shiikhu sidaa inoo sugay ayuu wuxuu ka jawaabayaa ishkaal ay dhici karto inuu ku soo dhaco bacdu talaba ishkaalkaasi waa maxay nebigu wuxuu uhi sala allahu alayh wasalam idaa ammana alimaamu fa faamminuu hadduu imaamku aammiinsado aammiin dhahaa haddii loo fasiro in looga jeedo markuu aamiin yidhaahdo dabadeed aamiin dhaha waxaa ka imanaysa inuu ma'muumka ta'miinkiis iyo aamiinsadkiisu uu ka dambaynayo ka imaanka ficilkana haddii idaa la geliyo saddex siyood buu u yimaadaa macna ahaan marar mutacadidaynu soo sheegnay ninba waxaan ka rabaa hal suuro oo saddexda ka mid ah iyo misaalka oo u raaciyo ha inanka dambe in shaygii laga faaruqo fa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lardi baaraka allah fiik waa mid haa in shaygii la doono misaalkiisa fa qara'ta alqur'aana fastacid billaah oo miyaan loo jeedin markaad qur'aanka akhrido dabadeed shaytaanka iska naaro ku khatin acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim miyaan muraadku sa ahayn waa maxay haddaa ida aradta an taqra'a alqur'aana fastacid billaahi min ashaytaani alrajiim markaad doonto qur'aanka inaad akhrido shaytaanka iska naar oo waxaad ku bilowdaa acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim suurada saddexaad safkan baan ka rabaa qaladun baa ka jawaabtay labadii markaa qayboode hore haye haa inanka dhexe shaygii marka markuu bilaabee ku dhex jiro ee shuruuc ku sameeyo in looga jeedo tusaalahana idaa khataba alimaamu waxaa kaloo ka mida aayadda wa idaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu wa ansituu loogama jeedo qiraa'adii haddii laga faaruqo loogamana jeedo haddii qiraa'adii la doonaayo goorta istimaacu dhacaya waa goorma waa marka qiraa'ada la bilaabo qiraa'adii marka la gudagalo faastamicuu lahu wa saddexdaa siyood buu ku soo arooraa ficilkii in la doono lagu dhowaado idaa qumtum ila asalaati faghsiluu wujuuhakum ay idaa aradtum an taquumuu ila asalaati faghsiluu wujuuhakum muqaarabatu alficli wa mushaarafatu waa iraadada laga cabiraayo iyo faraaqa ficilka laga faaruqoo la dhammeeyo iyo tan saddexaadoo ku saabsan shuruuca ficilka la gudagalo in looga jeedo haddaba xadiiskan ida ammana alimaamu sheekhu wuxuu tilmaamay waxaa looga jeedaa iraadada ta'miinka uu doonaa laga tilmaamaya bacdu ahlicilmi waxay ku fasireen in looga jeedo idaa ammana hadduu ficlan aamiinsado oo aamiin uu yidhaahdo fa amminuu idinkuna aamiin dhaha oo aamiinsada faquuluu aamiinna waa soo aroortay marka bacdu ahlicilmi saasay ku fasireen shaykhulalbaani mas'alada laba ra'yu ka soo maray mar wuxuu maray sidaas oo marka imaamku aamin yidhaahda dabadeed in la odhan doono laakiin markii dambe wuxuu ku dembeeyey qowlka kale jumhuurku qabaan oo in marka imaamku odhanaayo aamiin in lala odhanaayo tanna looga jeedo iraadadii ficilka la doonaayo waana qowlka saxiixa sidaa jumhuurka ku tageen qaala asxaabuna imaamu nawowi waxau uhi raximah asxaabtayada shaaficiya waxay yidhaahdeen walaysa fi salaati mawdicun yustaxabu an yaqtarina qowlu lma'muumi biqowli alimaami ila fii qowlihi aamiin salaadda kuma sugna bay yidhaahdeen mawdicun meel yustaxabbu la jeclaysanayo an yaqtarina inuu isku lamaanaado qowlu lma'muumi kii imaamka ku xidhnaayee ku dayanayey hadalkiisu inuu ku lamaanaado meel la sunnaynayaa ma jirto biqowli limaami hadalka imaamka uu ku lamaanaanayo mar ay wada odhanayaan ilaa fii qowlihi aamiin hadalkiisa aamiin uu yidhaahda mooyaane mawdicaas waxaa sunno ah mar in la wada yidhaahdo laakiin wixii kale oo dhan waa in laga dambeeyaa wixii kale oo dhan waa in laga dambeeya wa ama fi alaqwaali albaaqiya hadallada kale soo hadhay miyaa fayata'aharu qowlu lma'muum waxaa dambaynaya qowlka ma'muumka ayaa dambaynaya nawcan maa ishkaal baa iman kara waayo ashyaada qaarkood dikriga isku mar baa dhici karta in la yidhahdo ha la bilaabo oo waa la rukuucay maa mumkinma waxaa la odhanayaa in yar aamusoo sug imaamku intuu kaa yaro horraynayo mise markuu rukuucayba ama sujuudayba wuxuu bilaabayaa inuu yidhaahdo subxaana rabbiya alcadiim wa bixamdih iyo subxaana rabbiya alaclaa wa bixamdih iyo tasbiixaadka kale la midkaa markiiba inuu bilaabo wa kadaalika atixiyaadka markuu loo fadhiisto maqadar buu yara hakanayaa oo is odhanayaa ha kaa yara faano horreeyo imaamku oo atixiyaadka isagu ha bilaabo yaa oo deed markaa dabada adiguna aad ka daba akhriyin mise judhadku fadhiistaba waa iska akhrin karaa haddii la yidhahdo ha ka dambeeyo dadka qaarkood waxaa dhici karta dee inay qiraa'adoodu sariico tahay waxaana dhici karta inay degdeg badan yihiin hadduu ka yaro dambeeyo waxaaba iman kartaa inuu hadhow habsaamo oo faatixadiina ha dhow dee uu ka gaadhsiin waayo marka nowcan maa ta ku saabsan mawdicaas oo keliyay lamaanaanayaan waxyaalihii dee sir u dhacayo aan jahri imaamku aan u akhriyayne hoos u akhrinaayo dee goortuu akhriyey ma ogaanayo maa mumkina waxaa dhici karta inuu carrab fududaado xataa mar hadday wada bilaabaan waxaa dhici karta dee inuu ka hor dhammayn karo ayaa suuragal ah haddii la yidhaahdo xaalka noocaasa mukhaalafu ku jiraana dee ishkaal baa ka imanaya laakiin haddii lagu gaar yeelo waxyaalaha la maqlayo imaamku la jahraayo haddii lagu gaar yeelo way sahlaananaysaa saas aawadee culamada qaarkood waxay fadilaan imaamku markuu qiraa'ada akhrinaayo waxaa dhici karta khaasatan salaadaha taraawiixda ah marka masaajidda qaarkood deg deg ay eh, a'immadu ku tujinayso suurado aan dheeraynna ay ku akhrinayaan hadduu sugo intuu markaa faatixada ka faaruqayo hadhow waxaa dhici karta faatixadii inaanu ka gaadhsiin oo suuratulakhlaas baa dhici karta inuu akhriyo dabeedna markaysaga u socdo oo rukuuco saas aawadeed xaalka caynkaas ah qiraa'adii akhrinta la akhrinayo inaanu ka horrayn mar hadduu qiraa'adii imaamka maqlayo laakiin uu daba joogo ka daba akhriyo markiiba isagaan aamiintii waxba sugayn waxay u tahay mid u furan laakiin ishkaalku wuxuu ku imanayaa uun arrinka ku saabsan oo la odhan karaa salaaddii ku buri maysee yacni sunnadii armay khilaafsan tahay hadduu dee ka hor dhammaynayo oo intuu isagu dedejiyo qiraa'adii iyadoo imaamkii weli aanu akhriyin faatixadii dhammayn oo dhexda iska marayo isagu dhammeeyo xaalka noocaasoo kale ah waxay noqon kartaa mid sunnadii khilaafsan bay noqon kartaa calaa kulli xaal haddii aan lagu xambaarin taas qiraa'ada jahriga ee la maqlayo ishkaal baa ka iman kara mawaadicda kale oo dhan uu ka wada dambaynaayo halkaas ha inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka waatuub ilayk